alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed waxaynu ku soo jirray mowduucii ku saabsanaa sujuudu tilaawaha iyo axkaamtiisa ayaynu kusoo jirray sheekhu wuxuu yidhi raximahu llah faslun fii waqti sujuudi litilaawa kani waa fasal fasalkaasoo ku saabsan wakhtiga sujuudda loo sujuudaayo qur'aan akhris qur'aan la akhrinaayo wakhtigeeda ku saabsan qaala alculamaau culammadu waxay yidhaahdeen raximana allah wa iyaahum yenbagii an yaqaca caqiiba aayati asajdati alatii qara'ahaa aw samicaha waxaa habboon in sujuuddu dhacdo aayadda sujuuddu ay ku jirto dabadeeda inay dhacdo ayaa habboon aayaddaa sujuuddu ku jirto uu shakhsigu akhriyey amaba uu maqlay iyadoo la akhrinayo fa in akhara walam yatul ilfaslu sajad hadduu dib dhigo oo wakhtiga aanu sujuudin wakhtiga u dhaxeeyaana aanu dheeraan wuxuu dib dhigay walxaal lam yatul ilfaslu iyada oo wakhtiga u dhexeeya aanu dheeraan ayuu dib dhigay sajada waa sujuudayaa wa in taala hadduu wakhtigu dheeraado waa dib dhigay wakhtigina waa dheeraaday faqad faata sujuudu sujuuddii waa tagtay falaa yaqdii cala almadhabi asaxiixi almashhuur ma qallaynaayo madhabka saxiixa ee caankaa marka lagu socdo ma qallaynayo sujuudu tilaawaha kamaa laa yaqdii salaata alkusuufi sidaanu u qallaynayn salaadda qoraxmadoobaadka aanu u qallaynayn ama salaadda qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka aanu u qallaynayn kusuuf iyo khusuuf haddii la israaciyo midna waxay noqotaa qorax madoobaad oo waa kusuufka midna waxay noqotaa dayax madoobaad owa khusuufka ha yeeshee haddaan la israacin ee kusuuf keliya la sheego labadaba waa ku wada dhacaysaa siday culamada qaarkood ay maraan wa qaala bacdu asxaabina fiihi qowlun daciifun waxay yidhahdeen asxaabtayada shaaficiyo bacdi ka midii waxay yidhahdeen qowl daciifaa ku jira mas'aladaas qowlkaa daciifkoo ah innahu yaqdii sujuudu tilaawaha wuu qallaynayaa kamaa yaqdi sunana araatibah siduu u qallaynayo sunnayaasha raatibtaa u qallaynayoo kale ayuu sujuudu tilaawahana u qallaynaya ka sunnati subxi waaduhri wahayrihimaa sida sunnaha subaxa uu qallaynaayo ama sunnaha duhurka uu qallaynaayo ama sunnayaasha kale uu qallaynaayo raatibta sunnayaasha raatibtaa in la qallayn karo waxaa ku soo aroortay axaadiis sida sunnaha subxi hadduu ruuxa ka tago laba wakhti buu qallayn karaa salaadda subax marka laga baxo dabadeed waa qallayn karaa wuxuu kaloo qallayn karaa barqada markay noqoto bimacnaa qorraxdu soo baxdo qadra rumxin ay sare u kacdo laga bilaabo wakhtigaa barqadana waa qallayn karaa labada mid waliba waa bannaantahay mid walbana xadiis baa ku soo arooray sunnaha duhurkii laftiisa waxaa soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu qalleeyey oo wafdigii cabdiqays baa u yimi qolo reer cabdiqays la yidhaahdo ayaa wafdi ugu yimi markaasuu yagii ku mashquulay inuu diintii u sheego oo yagii la hadlo markaasaa sunnihii duhur ku dhaafay casar markuu tukaday dabadeed ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tukaday laba ragcadood markaasaa la weydiiyey labada ragcadood tukanayo markaasuu yihi waxaa iga mashquuliyey wafdiga cabduqays baa sunnihii duhurka iga mashquuliyey markaa labadani waa labadaas weyli marka wuxuu tilmaamayaa shiikhu mawdica sujuudu tilaawuhu inay tahay marka aayadda la akhriyo dabadeeda in la sujuudo wakhtigaasaanu nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudi jiray marka sunnadu waa saas hadduu wakhtigaa ka dib dhigo oo aan fasligu dheeraan wakhtiga u dhexeeya wakhtigii qiraa'ada iyo wakhtiga sujuudda qadarka u dhexeeya aanay dheeraan waa sujuudayaan hadday qariibta wakhtigiisa dhowye laakiin hadday dheeraato wakhtigii sujuuddu waa tidhi lamana qallaynayo qowlka saxiixa waa sidii salaad qorrax madoobaad yacnii hadday qorraxdii caddaato oo madowgi ka bo'o salaatulkusuufkii baanan tukano waa tukanaya lama odhan karo faata maxalluha saasoo kale ka dhiganta marka sida waafaqsan qaacidada ee saxani waa qowlkaa hore wa amma ida kaana alqaari'u aw ilmustamicu muxdisan cinda tilaawati sajda taasi waa hadduu ka madhan yahay maanic oo xaalkaa uu sujuudi karayo waxaanay ka imanaysaa culammada u shartinaysa tahaarada oo jamaahiiru ahlicilmi ah wa ama ida kaana alqaari'u hadduu ahaaday miyaa ka qur'aanka akhrinaya aw ilmustamicu ama dhegaysanaya muxdisan mid weyse jaban uu yahay cinda tilaawati sajda marka la akhriyey aayaddan sujuuddu ku jirto ma weyse qabin fa in tatahara cala alqurbi hadduu tahaaro qaato yacnii wakhti dhow ku tahaaro qaato isla markiiba tahaaro qaato sajada waa sujuudaya wa in ta'aharat tahaaratuhu xataa taala alfaslu haddii tahaaradiisi iyo tahaaro qaadashadiisii dib u dhacdo ilaa fasligii dheeraaday iyo wakhtigii u dhaxeeyey faalsaxiixu almukhtaaru aladii qataca bihi alakharuuna annahu laa yasjud qowlka saxiixee la doortay alladii qataca bihi alakharuun kaasay gooyeen culammada badankoodu jasmiyeen annahu laa yasjudu waa inaanu sujuudayn wa qiila yasjudu waxaa kaloo la yidhi waa sujuudayaa wa huwa ikhtiyaaru lbagawiyi min asxaabina bagawi siduu doortay weeye asxaabtayada shaaficiya ka mid a waa saaxibu tahdiib yacnii imaam buu ahaa weyn shan boqol iyo lix iyo toban markay hijiradu ahayd ayuu dhintay kutubuhu ka tegay waxaa ka mid ah sharxu sunna waxaa la taabacay isagoo lix iyo toban mujallad ah baa la taabacay laakiin mujalladaadku yaryar yihiin wuxuu leeyahay kitaab fiqi ah oo la yidhahda atahdiib dhowaan baa kolay la taabacay waxaan filayaa inuu shan mujallad yahaan u malaynaya adun marka baqawi baa saa doortay kamaa yujiibu almu'adina bacda alfaraaqi min asala wuxuu sidaa ula imanayaa sujuudda buu yidhi baqawi ama qolada sidaa tidhi qiilkaa ku tagtay siduu mu'adinkuba u ajiibaayo nidaagii adaankii u ajiibaayo bacda alfaraaqi min asalaa markuu salaadda ka faaruqa dabadeed haddii isagoo salaad tukanaya salaaddii la addimo dee xaalka caynkaasa ijaabatulmu'adin lama imanayo ducadii adaanka ka dambaysayna ma akhrinayo siday culammada badankoodu tilmaamaan saas yadaa weeye yani qowl hariibaa jira ay culammada qaarkood qabaan sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa salaadda marka lagu jiro haddii dikri sababtiisu uu yimaado salaadda gudaheeda salaadda gudaheedaa lagula imanaya nabigaa la soo qaaday sala allahu alay wasalam magaciisa salaadiina waad ku jirtaa waad ku sallinaysa sala allahu alayh wasalam yacnii diig baaciyey ilaahay baad baryaysaa ey baaciyey ama dameer baaciyey ilaahay baad shaytaanka ka magan gelaysa marka qaacidada caynkaasa ibnu taymiya wuxuu ka reebay mas'alo masaladaasi waxay tahay waa ijaabatu mu'addin adaankii marka mu'addinku adimo dee kama daba odhanaayo mu'addinku wuxuu odhanayay ducadii adaankana lama imanayo waayo waa dheer tahay buu yidhioo inna fi salaati la shuqla waata xadiiskii ku soo aroortay nebigu inuu yihi sala allahu alay wasalam salaadda mashquul baa ku sugan marka wakhti doora ayuu dee salaaddii wax kale kaga mashquulaya si aan taasi u dhicin waa in la salaaddiisaa iska wato alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin isagu wuxuu idhi taana ka reebi maayo anigu waxau yidhi xataa mu'addinka nidaagiisa waa la ajiibaya waana la ducaysanaya salaaddiina wax munaafi ku ah ma ahee waa dikri iyo ducaa salaadduna dikri iyo ducaa iyo qiraa'aba waa lahayd saas aawadee shay munaafi la ah salaaddii ma aha markaa dhibi kuma sugna buuri laakiin calaa kulli xaal agsarka culammadu ijaabada mu'addinka ma qabaan salaadda gudaheeda in lagu ajiibaayo marka qowlkaa qariibka ah eena culamada qaar sheegeen baan doonaya inaan tilmaamo kamaa yuujibu almu'adina bacda alfaraaghi min alsalaa walictibaaru fii tuuli alfasli fii hada bilcurfi cala almukhtaar tixgelinta la eegaayo la ictibaarinayo fii tuuli alfasli qadarka kala faslinaya kala soocaya ama u dhaxeeya inuu dheer yahay fii haada kaas bilcurfi wuxuu ku sugnaanayaa curfigiiyo caadada curfiga wixii loogu yaqaano inuu dheer yahayna dherer baa la xisaabinayaa wixii gaabni loo yaqaanona oo caadada lagu yaqaano inay intaasi gaaban tahayna gaabnima laga soo qaaday cala almukhtaari wallahu tacaala aclamu calaa kulli xaal khulaasadu waxay u dhacaysaa haddii aanu markaa tahaaro qabin oo uu deg deg u tahaaro qaato isla markiiba waa la imanayaa laakiin hadduu fasligu dheeraado maya lama imanaayo sujuudu tilaawihii xaaladda la iman maayo faslun idaa qara'a asajadaati kullaha aw sajadaatin minha fii majlisin waaxidin hadduu shaksigu akhriyo aayadihii sujuudaha ayuu dhammaantood wada akhriyey aw sajadaatin minha ama sujuudo ka mida aayaadkii sajadaadka ka mida ayuu akhriyey yacnii dhowr mawdic oo sujuuda ku sugan yihiin buu akhriyey mase wada koobin minhaadu waxay u dhacaysaa aayaadkii sajadaadka inuu noqonayso fii majlisin waaxidin fadhi keliya ayuu ku akhriyey sajada likulli sajdatin bilaa khilaaf yacnii mawdic kastaba gaarkeeda ayuu u sujuudayaa sujuud gaaroo sujuudu tilaawo ah fain karara alaayata alwaaxidata fii majaalisa hadduu celceliyo aayaddii keliya ayuu fadhiyo kala duwan celceliyey oo fadhigan buu ku akhriyey haddana fadhi kaleo ha dhow ah ayuu aayaddii haddana akhriyey haddana fadhi kaleo xilli kale ayuu haddana akhriyey hadduu wakhtiyo kala duwan ay saas noqoto ama fadhiyo kala duwan isla aayad keliyana uu akhrinayo sajada likulli maratin bilaa khilaaf mar kastaba sujuud gaara oo sujuudu tilaawuu ula imanayaa waayo mid waliba gaarkeeday mustaqil u tahay majlisku waaxid ma aha waa majaalis mutacadida marka mid waliba xukunkeeda gaarka ay leedahay fa in kararahaa fi lmajlisi alwaaxidi hadduu ku celceliyo aayadda fadhi keliya waaba qaybayaayo aayaddiibuu ku celcelinayaa marra bacda marra bacda marra bacda marra saasuu ugu celcelinaya nadara waa eegayaa fa in lam yasjud lilmarati aluulaa haddaanu u sujuudin markii hore oo isagaan u sujuudin uu ku celceliyo ku celceliyo ku celceliyo dabeedna marka dambe uu sujuudo kafaahu sajdatun waaxidatun can iljamiic sujuud keliyaa kaga fulan dhammaanteed intii badnayda uu ku celceliyey markaa keliyaa kaga filan wa in sajada liluulaa hadduu ta hore u sujuudo mawdicii markii ugu horraysay uu akhriyey majlis keliyuu ku celcelinayaa laakiin awala mara waa sujuuday dabeedna markuu markii koowaad sujuuday ayuu haddana ku celceliyey mar kastuu ku celiyo isla majliska sujuuddii ma soo laba goorcelinaya ma soo saddex goorcelinaya ma soo afar goorcelinaya saa ma u wadaya mise markaa horaa ku filan oo mararka dambe lagu celinayaana ka kaafinaysa fa fiihi alaasatu awjuh culammada shaaficiyada waxaa ugu sugnaatay saddex weji haddii la yidhaahdo awjuh baa ku sugan awjuhda waxa iska asxaabta ayaa iska leh aqwaashana waxa iskale markaysagaa shaafici baa iskale imaamka iskale haddii la masale laba qowl baa ku sugan waxay noqonaysaa labada qowl in imaamka ay u sugnaadeen haddii laakiin la yidhaahdo laba wajaa ku sugan ama saddex wajaa ku sugan asxaabuulimaami shaafici ayaa qaarkoodba mid ku tageen markaasaa mid walba qowlkoodii waxaa la ictibaariyo laga soo qaaday wejhun fi lmadhab wakhtiyada qaarkood asxaabu awjuha waxaa ka yimaada ashyaa hariib ah sheekh culammada shaaficiyada ka mid oo asxaabu wujuuha shaaficiya ka mid a raggii ugu waaweynaa ayaa qaraa'ibta laga sheegay waxaa ka mid a inuu yidhi dhegaha marka la weysaysanayo sagaal goor ayaa la taabanaya wax la maydho iyo wax la masaxaba sababtuna waxay tahay masaladaa ishkaal gelisay dheguhu ma wejigay ka tirsan yihin mise madaxay ka tirsan yihin ma wejigay ka tirsan yihinoo waa lala maydhaa wejiga mise madaxay ka tirsan yihinoo madaxa lala masaxaa haddii madaxa lala masaxayana ma baaqiga ka soo hadhaye ee fadlada ah gacmaha sii qoyane madaxa lagu masaxay miyaa dhega haddana lagu masaxayaa mise biyo cusub baa loo qaadanaya markaasuu wuxuu yidhi saddex waa in wejiga lala maydhaa dhegaha saddexna waa in madaxa lala masaxaayo biyaha ka soo hadhay oo gacmaha sii qoyan marka madaxa la masaxo waa in dhegaha lagu masaxaa saddex goorna waa in biyo cusub loo qaataa oo gaar loo masaxaa waa qowl qariib ah waa mukhaalif lilxadiid axaadiistii nebiga sala allahu alay wasalam waa khilaafsan tahay laakiin sheikhu ixtiyaad bay isaga ka ahayd laakiin waxay culammadu yidhaahdaan shayga ixtiyaadka ahi hadduu sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafo falixtiyaadu tarku daalika alixtiyaad ixtiyaadku wuxuu yahay in ixtiyaadkaa laga tago ya waayo ixtiyaad sunnada lagu waafaqayo ixtiyaad sunnada lagu khilaafayo waa ima dee ixtiyaad sunnada lagu khilaafayo in lala yimaado maaha asunnatu awlaa markaas sidaa ma wada aha cala kulli xaal laakiin ashyaada qaarkood oo gharaa'ibi saasay wakhtiyada qaar u timaadaa wuxuu yihi fa fiihi alaasatu awjuh waxaa ku sugan saddex weji hadduu markii koowaad sujuuday mararka dambe ma sujuudaya mise ma sujuudaayo isla majliskii mar hadduu ku akhrinayo asaxuhaa annahu yasjudu likulli maratin sajda ta ugu sixada badani waa inuu mar walba sujuud gaara u sujuudaayo tacliilku waa maxay litajadud asababi maca tawfiyati xukmi alwal sababtii inay cusboonaatay daraaddeed ayaa mar walba sujuud gaara loogu sujuudayaa sababtii sujuudda keensanaysay baa cusboonaatay oo mar kastoo sababtu timaaddo dee xukunku musababkuna oo inu yimaadaa maca tawfiyati xukmi alawal iyadoo lala qabo xukunkii kii hore inuu oofsamay bimacnaa lala yimi wahaani wejiga labaad takfiihi sajdatu cani iljamiic sujuudda koowaad baa kaga filan dhammaan sujuudaha kale wa huwa qowlu ibnu surayji waa sida ibnu surayji yidhi wa huwa madhabu abii xaniifata raximahu llah waana sida madhabta abii xaniifa ay tahay ilahay u naxariista abii xaniife qaala saaxibulcudda min asxaabina saaxibulcudda wuxuu yidhi asxaabtayada ka mid a muxaqiqiinta qaarkood saaxibulcudda tacyiinkiisa waxay ku sheegeen inuu yahay abulmakaarim alruuyaani inuu yahay ayay ku sheegeen sababtuna waxay tahay waxay arkeen kutubuhu allifay kitaab cuddo la yidhahda inuu ku jiro ruuyaanigu ma aha saaxibulbaxri waayo isaga abulmaxaasin baa la yidhaahdaa alruuyaani waa mid kale waana aada mashhuur u ahayn laakiin saxdu waxay tahay saaxibulcudda loogama jeedo abulmakaarim alruuyaani sida muxaqiqiinta qaarkood ay ku qoreen tabacaadka qaar ee waxa weeye sida saxda ahi in xusayn ibnu cali altabari loo jeedo kitaab fiqiyuu leeyahay oo weyn alibaana lilfuraani uu ku sharxayo ayuu leeyihi aadna waxbaa looga soo naqliyaa oo aqwaashiisa looga xikaayoodaa kutubaha fiqiga haddaad arko saaxib cuddaasaa yidhi ama waxa weeye tabari baa ku sheegay alcudda aad bay marka kutubta fiqiga marka ay ugu sugantah wuxuu dhintay saaxibulcudda xuseyn ibnu cali atabari afar boqol iyo shan iyo sagaashan markay hijiradu ahayd buu dhintay qaala saaxibu lcuddati saaxibulcudda wuxuu yidhi min asxaabina wa calayhi alfatwa fatwadu qowlkaa labaad buu ku sugan yahay oo lagu fatwoodaa takfiihi sajdatu aluulaa can iljamiic sujuuddaa hore inay kaga filan tahay dhammaanteed wakhtaarahu shaykhu nasru almaqdisiyu azzaahidu min asxaabina nasru bnu ibraahiim almaqdasi ayaa isaguna saa doortay waa saaxibuulxuja kutub kalena waa leeyaho mutacadida waa kanna uu ku sheegaaya xadiiskii laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan lima ji'tu bihi ruwiinaahu fii kitaabi alxuja kitaabuulxujana loogu soo wariyey markuu leeyahay waa saaxib alxuja weeye nasr bnu ibraahim almaqdesi markaana sheekh nasrina waa saasuu doorta ayo maca alasaf alxuja cala taariki almaxaja kitaabkiisaas nasr bnu ibraahim almaqdesi lama hayo waana kitaab ictiqaad ku saabsan iyo sunnada waxaa la hayaa mukhtasar isaga laga soo ikhtisaariyaa la taabacay laakiin isaga asalkii lama hayo saa ku ogaa wahaaliu qowlka oo wejiga saddexaad in taala alfaslu sajada wa ilaa fatakfiihi aluulaa hadduu fasligu dheeraado waa sujuudayaa laakiin haddaan fasligu dheeraan ee isla markiiba lagu celceliyo ta horaa ku filan ta hore ayaa ku filan ama idaa karara asajdata alwaaxidata fi asalaa hadduu uu celceliyo miyaa sujuudda keliya salaadda gudaheeda ku celceliyo fa in kaana fii rakcatin haddii ragcad keliya gudaheed ay ahayd celcelintaasi fa hiya kalmajlisi alwaaxid waxay ka dhigan tahay fadhigii keliya ee lagu celceliyay ka dhigan tahay fayakuunu fiihi waxaa ku sugnaanaya alawjuh asalaasa wejiyada saddexda aynu soo sheegnay baa ku sugnaanaya wa in kaana fii rakcatayni haddii laba ragcadood ay ku kala dhacdo oo aayaddii sujuuddu ku jirtay lafteedii ragcadda horena ku akhriyo ragcadda labaadna ku akhriyo fa kalmajlisayni laba oo kaley ka kala dhigan tahay fa yuciidu asujuuda bilaa khilaaf sujuuddii markaa waa soo celcelinayaa xaalay khilaaf ka madhan tahay ayuu soo celcelinayaa mid walba gaarkeedu ugu sujuudayaa labadii ragcadood baa laba majlis ka dhigan calaa kulli xaal hadalku waa waadix sheikhuna waa sharxay innaguna macnaha si guud waa u tilmaanay marka waa sidaa uu sheikhu inoo tilmaamayo inta aan la sujuudin haddii lagu celceliyo oo dee dib laga sujuudo yacni taasaa ku filan axkaamo badan bay shabah ku leedahay xaddu zina xaddu sariqa ashyaadaasoo kale marka laga warramaayo hadduu qofku intaas oo goor sinaystay oo dabeedna xadkii aan laga jarin yacni marka xadka laga jaraayo xadkii lama celcelinayo lama odhanayo sababtii baa soo noonoqotay yadan xadkii laga goyne xadkana ha lagu celceliyo oo dhowr xad ha laga jaro la odhanaayo ee marba hadduu xadku ka wada dambeeyey waxay noqonaysaa inay dhammaan kaga filan tahay xadkaa keliya kaga filan yahay markaa meelo nadaa'ir badan bay leedahay إida قرأ السجدة wa huwa على calى في fi الsafari sajada biاliimaa hadduu shaksigu akhriyo sujuudda bimacnaa mowdica sujuudda hadduu akhriyo ama aayad sujuudu tilaawa ay ku sugantahay uu akhriyo wahwa raakibun isagoo fuushan calaa daabbatin daabbad fuushan uu akhriyo fi safari safar gudihii isagoo daabbad fuushan hadduu akhriyo aayaddii sujuudda sajada biliimaa waa sujuudayaa oo wuxuu ku sujuudayaa tilmaamistuu sujuudda tilmaamayo ayuu ku sujuudaya bimacnaa madaxa ayuu hoos u dhigayaa oo sujuuddii ayuu tilmaamayaa haadaa madhabuna wa madhabu maalikin wa xaniifata wa abi yuusufa wamuxamadin waaxmada wazufara axmeda wa zufara ahlilcilmi madhabkoodu waa saas alimaamu nawowi waxau uhi raximahullah sidaasi waa madhabkayaga oo madhabtayadu saasay qabtaa shaaficiyo wa madhabu maalikin maalik madhabkiisuna waa sidaas wa abii xaniifata iyo madhabka abi xaniife wa abii yuusufa wa muxammadin labadii saaxibe abi xaniifana iyaguna saasay qabaan oo dee ijtihaadaad kale iyagu lahaayeen oo marar badan ay khilaafi jireen abu ilaa la yidhaahdo midkood abu xaniife wuxuu khilaafay hulusay madhab madhabkii abu xaniifa ku tegay marka saddex meelood loo qaybiyo laba dalool buu ku khilaafay daloolna waa ku waafaqay ka kalena waxaan filayaa in la odhan jiray dalool ayuu ku khilaafay abi xaniife ku khilaafay saas aawadeed xanafiyadu waxay yidhaahdaan maadaama iyaguba ijtihaadaadkaa badan ay lahaayeen waa saddex imaam ala'immatu halaasa hadday yidhahdaan saddexda imaam baa sidaa qaba xanafiyadu yidhaahdaan saddexda imaam waxay uga jeeda abu xaniifiya labadiisa saaxiib abu yuusuf yacquub ibnu ibraahim iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani abu yuusufna waxaa la yidhahdaa waa ruuxii ugu horreeye lagu laqabo qaadi alqudaah boqortooyadii muslimiinta markaa jirtay ayaa waxay ka yeeshay qaadiga qudaadda muslimiinta ugu sarreeya marka qaadi lqudaa baa lagu magacaabay awalu man sumiya biqaadi lqudaa ayuu ahaa wa axmada iyo axmed madhabkiisa weeye wa zufara iyo zufar madhabkiisa zufar wuxuu ka mid yahay mashaayikhda iyo culammada xanafiyadu ka mid yahay ee iyaguna ijtihaadaadka lahaa ardaydii abi xaniifu isaguna ku jiraa waa zufar ibnu alhudayl wuxuu dhintay boqol iyo siddeed iyo konton markay hijiradu ahayd ayuu dhintay waxaana laga sheegay abu xaniifa inuu yidhi waa aqyasu asxaabii asxaabtayda shaksiga qiyaaska ugu yaqaanaa waa zufar abi xaniifa qiyaaska aad buu isticmaali jiray waayo axaadiistuu soo wariyaa yarayd maadaama axaadiista uu soo wariyey haystaa ay yarayd wuxuu dooni jiray masaa'isha sharciga ah ama cumuumaadka qur'aanka inuu ka istimbaadoo kala baxo wuxuu cumuum u waayana wuxuu dooni jiray qiyaas inuu ku helo oo xukunkiisa qiyaas ku baadi doono haddana yaday caynkaa tahay dee qiyaasyada qaarkood waa ka digay waayo qiyaasku dee mid wanaagsan iyo oo saxiixa iyo mid faasida mid walba waa leeyihi oo waxaa laga sheegay abu xaniifa inuu yidhi albawlu fi lmasjidi axsanu min bacdi alqiyaas kaadida masjidka lagu kaajo ayaa qiyaaska qaarkii dhaama yacnii masjid in lagu kaajaa waa xun tahay wuxuu tilmaamayaa qiyaasyada qaarkood way ka sii liitaan waa ka xun yihi markaa zufar aqyasu asxaabii buu yihi baa yidhi asxaabtayda waa ka qiyaaska ugu yaqaana wa daawuud iyo daawuud madhabta daahiriyada la yidhaahdo imaamkeeda weeye daawuud wa kayrihim iyo iyaga kayrkoodba marka afartii madhabood a'immadoodii iyo imaamyaal kalaba sidaa waa ku tageen ruuxu markuu safar yahay daabadna saaran yahay hadduu aayad sujuudeed akhriyo inuu sujuuddii ay kaga filan tahay tilmaamistuu tilmaamo inay kaga filan tahay isagoo iska soconaya oo rakuubkiisa iska saaran wa qaala bacdu asxaabi abi xaniifa waxay yidhaahdeen asxaabta abi xaniife qaarkood laa yasjudu ma sujuudayo oo iimaagaa ku sujuudi maayee waxay noqonaysaa ama sujuuddii caadiga ahayd inuu sujuudo ama iimaaga iska daayo wasawaabu madhabu ljamaahiir sida saxane sawaabka ahina waa sida culammada badankoodu ay qabaan waa qowlka hore wa ama alraakibu fi lxadar kii daabad fuushanaa miyaa ama shay fuushanaa filxadari isagoo neg gudihiisa oo aan safar ahayn oo aayad sujuudeedna akhriyey falaa yajuusu an yasjuda biliimaa isaga uma bannaana inuu iimaa ku sujuudo oo sujuuddii ku tilmaamo iimaagaas miday u bannaantahay maaha yacni sujuud u noqon mayso khulaasada hadalka sheikhu wuxuu u dhacayaa mawdicii salaadda sunnaha ah daabadda lagu kor tukanaayey oo safarka lagu sugnaa xaalka noocaas oo kale ah haddii sunnihiiba ku asaxay in daabadda korkeeda lagu tukado markaa safarka la yahay sujuuddu inay ku asaxaysaana waa calaa sabiili awlaa laakiin haddii la neg yahay oo aan safar la ahayn daabad baan saaranahay oo sujuuddii waa tilmaamayaa iimaa baan ku samaynayaa ta noocaasi ma noqonayso sax noqon mayso iimaagaana lama imanayo oo tilmaantaa sujuudda la tilmaamayaa sujuud uma noqonayso xadiiskii saxiixa ee sheegaayey nebigu sala allahu alayh wasalam in wakhtigii maka u akhriyey suuradda wannajmi meel gaalo badan ay joogto muslimiina ay joogto oo gaaladiiyo muslimiintiiba ay joogaan ayuu suuradda wannajmi ka akhriyey markaasaa waxaa sujuuday dhammaan wixii mawdica ku sugnaa insi iyo jin gaalo iyo muslimiin dhammaantood waa sujuudeen hal nin mooyaane ninkaasi wuxuu ahaa oday weyn oo odayaashii gaalada ka mid a ah. odaygaasi wuxuu soo qaatay ciid dabeedna ciiddii ayuu sujuudda ku tilmaamay xadiidka saxiixu waxa uu tilmaamayaa labada arrinba mar wuxuu sheegayaa ma sujuudin ninkaasi markii dambena gaalnimadii baa lagu dilay isagoo gaal ah mar labaadkana xadiidku wuxuu sheegayaa inuu ciidda intuu soo qaatay sidii mid sujuudaya wejigiisii ciidda saaray sidaa ugu foorarsadayoo yacni wejigii u saaray waxay ka daliishadeen culammadu ciidi lasoo qaato wejiga la saaraa inaynay sujuud noqonaynin waayo xadiisku wuxuu sheegaya falam yasjud marka xaalka la neg yahay iimaa kuma filla laakiin marka safarka la yahay xaaladdii uu ruuxa u bannaanayd sunnaha inuu daabadda ku kor tukadaa tilmaamista uu sujuudda tilmaamaya way ku filantahay tahay tilaawi wallahu aclam faslun idaa qara'a aayata asajdati fi asalaati qabla alfaatixati sajad marka uu ruuxu akhriyo aayadda sujuudda salaada gudaheeda ku akhriyo qabla alfaatixati faatixada ka hor uu akhriyo sajada waa sujuudaya asalku waxay ahayd inay faatixadu horrayso oo qur'aankii kale la akhrinaya dambeeyo laakiin hadday dhacdo inuu cagsiyo oo sunnadii khilaafo marka lafteeda aayad sujuudi ay ku jirto hadduu soo maro waa sujuudaya dabeedna faatixadu marka dambe akhrinaya laakiin sunnadu waa in faatixada la hormariyo waa khilaafu sunna in qur'aanka kale la horraysiiyo faatixada la dambaysiiyaa waa khilaafu sunna insaan loo badheedha laakiin waxay ku dhici kartaa dee sahwiba waa ku dhici kartaa bikhilaafi maa low qara'ahaa fi rukuuci wasujuud sidaa waxaa ka duwan hadduu aayadda sujuudda ku akhriyo rukuucda gudaheeda ama sujuudda gudaheeda ku akhriyo fa innahu laa yajuusu lahu an yasjud uma bannaana inuu sujuuda uma bannaana sababtu waxay tahay lianna alqiyaama maxalulqiraa'a taagnida la istaagaa waa meel qiraa'a oo qur'aanka la akhrinayo in la akhriyaa ay mashruuc tahay laakiin rukuucda iyo sujuuddu meel qiraa'a ma aha innii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa layga reebay inaan qur'aanka akhriyo xaalaan rukuucsanahay ama xaalaan sujuudsanahay inaan qur'aanka akhriyo waa lay diiday oo waa layga reebay markaa sujuudda iyo rukuucdu maxallulqiraa'o ma aha saas aawadeed qiraa'ada la akhriyaa waa kalaa qiraa'a sidii inaan qur'aan la akhriinoo kale ka dhiganta walow qara'a sajdata hadduu aayadda sujuudda akhriyo fa hawaa dabeedna uu hoobto yacnii foorarsado liyasjuda inuu sujuudo daraaddeed uu u hoobto fa shakka uu shakiyo hal qara'a alfaatixata faatixadii ma akhriyey mise ma akhriyin fa innahu yasjudu litilaawa waa sujuudayaa tilaawadaa daraaddeed buu u sujuudayaa oo sujuudu tilaawa waa la imanayaa suma yacuudu ila alqiyaam dabeedna wuxuu ku noqonayaa istaaggii fayaqra'u alfaatixata faatixaduu dabeedna akhrinayaa lianna sujuuda atilaawati laa yu'ahar sababtu waxay tahay sujuudda sujuudu tilaawo lama dibdhigo haddii la dibdhigo oo ogaan loo dibdhigo maxalkeedaa tegaya marka maadaama aan la dibdhigin mar hadduu sujuuddii u hoobtay intuu iska soo noqdo faatixadii ma akhrinayo markaa dabadeed sujuudda lama imanayo ee sujuuddan u hoobtayto waa la yimaadaa maxallu qiyaamkiina dee kama dhammaane faatixada markuu soo kaco waa inu akhriyaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa xaalka salaadda lagu sugan yahay ee sujuudu tilaawe la akhriyey marka la sujuudayey markaa la sujuuday haddii rukuuc iyo sujuud uu ku sugan yahay ama rukuuc ama sujuud hadduu ku sugan yahay qur'aan inuu akhriyaa uma bannaanayn hadduu markaa qur'aan akhriyo oo aayad sujuudeed u akhriyo sujuudu tilaawo lama imanayo waayo sujuudda sujuudu tilaawo waxay ku binaysan tahay qiraa'ada qur'aankii la akhriyey oo mawdicii sajdada la akhriyey dee in la akhriyaaba haddaynay bannaanaynna dee ma sujuudi karo laakiin haddii isagoo taagan uu akhriyey aayadda sujuudda ha yeeshee faatixadii uu ka hormariyey sujuudu tilaawihi waa la imanayaa faatixadana dib buu kala imanaya hadduu aayaddii sujuudda intuu akhriyey markuu hoobtay oo doonaayo inuu sujuudu wuxuu ka shakiyey inuu faatixadii akhriyey in kale mar hadduu isku qabtay faatixadii inuu akhriyey iyo in kale asalku waa maxay waa inaanu akhrin marka yaqiintii hore ah inuunu akhriyin ayuu istisxaabayaa marka waa inuu faatixa la yimaadaa waxyaalaha shakiyada ee salaada gudaheeda ku yimaada culammada qaarkood sida shaaficiyadoo kale waxay qabaan in mar leyba yaqiinta lagu binaynaayo waxay cuskanayaan xadiiska sheegaya falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqana shakiga ha tuuro hana ku dhiso ha ku bineeyo wuxuu yaqiinsado yaqiinta ha ku bineeyo muxuu hubay wuxuu hubay markii hore inaanu faatixa akhriyin muxuu ka shakiyey wuxuu ka shakiyey inuu akhriyey in kale alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana shaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku baaqiyu asal yahay waalyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintuna shaki kuma suusho shakigaa dambe yaqiintii tegsiin maayo agtooda wax farqii markaa ma kala laha in danni raajixo haaliba inuu leeyahay oo si u badinayo iyo inaanu lahayn ee waxay leeyihin mar walba waa inay yaqiinta inta ugu yar laga soo qaadaa shayga in la sameeyey inaan la samayn haddii laysku qabtana inaan la samayn waa in laga soo qaadaa sidaas yadaa bay leeyihin laakiin madaahibta qaarkood way kala saarayaan oo waxay leeyihiin danniga khaalibkaa iyo shakiga mustawa tarafaynka ah labadaasaannu kala saaraynaa bay leeyihin cinda shaaficiya dhammaan waxay ictibaarinayaan shaki danni raajixaa jiro oo si ha u badinayo imanka ragcadihii salaaddu isku qabtay ma saddex baa tukatay mise laba wuxuu se u badinayaa oo malihiisu haalib ku yahay inuu saddex tukaday waxay leeyihiin dannigaa qaalibkaa waxba la eegi maaye yaqiin haddii la waayo shaki weeye cinda shaaficiy waasa falyatrax ishaka walyabni calaa mastayqana ayaanu ku dareerinaa bay idhahdeen laakiin madaahibta qaarkood waxay qabaan halkan in la kala saarayo dannigii qaalibka ahaa iyo shakigii labada dacal markay siman yihiin oo raajix iyo marjuux aynay kala lahayn ay yihiin sawaasiya laba siman oo midna u badin maayo ma saddex buu tukaday mise labuu tukaday malihiisi waa isla eg yahay xaalka caynkaasa waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen xadiiska sheegaya falyatrax ishakka waliyabni calaa ma stayqana shakiga ha tuuro wuxuu yaqiinsadana ha ku dhiso ha ku binayo hadduu laakiin raajix iyo marjuux kala yeesho oo haddii labada arrin laba kafadoodba saari lahaa mid baa iilanaysa waa raajix iyo marjuux bay kala leedahay mid buu u badinayaa dannigu ghaalib ku yahay midna dannigu waa daciif hadday sidaas tahay oo labadii dacal ayna isla ekayn markaa danniga haalibka ha lagu bineeyo oo ha laga soo qaado ee intii ugu yarayd ee yaqiinta ahayd yaan laga soo qaadin waxay u deliishanayaan xadiidka saxiixa ah ee nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam falyataxara asawaab sawaabka ha u qasto culamada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen sawaabka ha u qasto waxaa loo jeedaa yaqiintii uu laakiin riwaayaadka qaarkood baan macnaha aqbali karin falyataxara aladii yara anahu sawaab iyo yadunnu annahu sawaab baa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray ha u qasto oo ha doono sida uu arko inay saxan tahay iyo sida uu malaynaayo inay saxan tahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkaas marka riwaayaadkiisa kala duwan la milicsado danniga haalibkaa in la ictibaarinayo wax laga soo qaadayo oo haddii laba ragcadood iyo saddex ragcadood uu isku qabto ha yeeshee uu badinaayo inuu saddex ragcadood tukaday oo malihiisii sidaa qaalib ku yahay saddexda ayuu xisaabinayaa oo xisaabsanayaa sidaasuu deed ku tukanayaa hadday salaaddu afar ragcadood tahay ragcad kale kaleu ku darayaa saddex inuu tukadaanu ka soo qaadayaa dannigii daciifka ahaa ee labada uu malaynayayna ee daciifka ahaana waa tuurayaa sujuudu sahwina waa raacinaya sheekh albaani culammada sidaa ku tagtay tafsiilka labada mas'alo saa loo kala qaadayo madaahibta qabta ayuu arjaxayaa riwaayaadkana wuxuu ku caddaynayaa kutubtiisa qaarkood oo kitaab kale tamaamu lmina fi tacliiqi calaa fiqhi sunna ayuu masalada kaga hadlayaa waxaanu soo aroorinaya riwaayaadka kala duwan ee ku soo arooray xadiiska falyataxara aladii yaraa annahu sawaab iyo riwaayadaha kale la midka waxaanu odhanayaa masalada waxaan ka qoray risaala ayaan ka qoray ha yeeshee risaaladu de waa makhtuuda oo weli lama taabicin mashaayikhda qaarkood oo sida kale u doodayna waan ku radiyey ciddii u baahani ha raajacdo tamaamu lminna fi tacliiqi calaa fiqi sunna aan u soo noqonna haddaba masaladan ku jiro markuu ka shakiyo faatixadii ma akhriyey mise ma akhriyin bina'an calaa haada haddii labada markaa geesood isla ekaadaan oo mutasaawiyaan noqdaan asalku waa inaan u akhriyin sidaas aawadeed faatixa waa inuu la yimaaddaa hadduuse danniga haalibkaa u badinaayo inuu faatixadii akhriyey oo danni daciifa ay tahay inaan akhriyin marka waa tuuraya waxba ka soo qaadi maayo oo sidii sawaabka ahaa waa inuu faatixo akhriyey dannigaa qaalibka ah buu cuskanayaa sidaasaanu ku camal falaya qowlka kale waxaa ka raajaxsan qowlkaasaa ka raajaxsan weliba dadka waswasada badan dee dhib bay ku tahoo shaydaanku wax kastay qabtaan wuxuu doonayaa inuu shaki geliyo markaasuu mar walba wuxuu solay armaanad waxaa odhan armaanad waxaa qaban armaanad samaynin armaanad akhriyin ya marka waxaa ka imanaya xaraj diintuna waa yasir marka shakiga daciifka ah khaasatan dadkaa shakiga badan dee waa ku rafaadayaan haddii la yidhaahdo mar walba ha ka soo qaado cadam ama inta ugu yar ha ku bineeyo ama inuu sameeyey inaanu samayn inaanu samayn mar walba ha ka soo qaado marka cala kulli xaal danniga raajixa ah waxa weeye baabkan waa muctabar in sha allah faslun low qara'a aayata asajdati bilfarisiya sheekhu waxau uhi raximahullah hadduu shaksigu akhriyo aayadda sujuudda bilfarisiyati afka farisiga ku akhriyo laa yasjudu cindanaa annaga agtayada sujuudi maayo kamaa low fasara aayata sajdatin sida hadduu fasiro aayad sujuudeed aanu u sujuudayn sujuudu tilaawe ayuu hadduu farisi ku akhriyona sujuudu tilaawe aanu u sujuuday wa qaala abuu xaniifata yasjudu wuxuu yidhi abuu xaniife waa sujuudayaa hadduu farisi ku akhriyo aayaddii sujuudda sujuudu tilaabu la imanaya mas'aladani abu xaniife waxay ugu binaysan tahay qur'aanka tarjamadiisa oo afka farisiga lagu tarjamaa sheikhu farisi buu ahaa wa min alfurus marka afka farisiga haddii lagu tarjamo oo carabi laga tarjamo oo macnihiisa farisi lagu akhriyo qur'aan baa la akhriyo odhan jiray sida mashhuurka ka ahe ka caankii waa sidaas waxay u soo naqliyeen weliba ilaaq bacdi xanafiyada ka midina itlaaq uma soo naqliyaan waxaa laga yaabaa inay riwaayo kale tahay oo waxay yidhahdeen sheikhu si itlaaqa uma qabin qur'aanka haddii la tarjamo oo wax la macno a ah, luqo kale lagu sheego luqada kale lagu sheegay inay qur'aan tahay macnaha qur'aankee luqada kale lagu sheegay inay qur'aan tahay haddii la akhriyo in qur'aan in la akhriyo ka dhigan tahay itlaaq uma qaba yidhahdeen muxuu qabaa wuxuu qabaa bay yidhahdeen ruuxi haddaanu faatixadii garanaynin waa macduur marba hadduu macduur yahay afkiisa ha loogu tarjamo farrisi oo kale hadduu yahay macnaha faatixada ha loogu sheego afka farrisiga afkiisii mar haddii loogu sheego loogu micneeyo wuu garanayaa faatixada waxaa la macnaha ah ee afka farrisiga ah mawdicii faatixada ha akhriyo salaadda ha ku tukado cudurdaarkaasaana keensaday qaar baa markay soo dhowaynayaan sidaa ka dhigayoo waxay yidhaahdeen waa xaalul xaalulidiraar laa ikhtiyaar sheikha madhabkiisu in sidaa la yeelayaa waa markay baahi keensato laga fursan waayo ee xaalul-ikhtiyaar ma aha wax la kala dooranayo inuu qofku isagoo carabi inuu ku akhriyo awoodi karayo intuu iska daayo afka farrisiga ku akhrinayo sidaa iskaga tukanaya maaha sheikhuna maqli sidaa kale ay ka sheegeen yacnii xanafiyada qaarkood masaladana aad baa loogu tashniiciyey madhabka xanafiyada waayo qur'aanku xuruuftiisa iyo macnihiisuba waxa weeyaan oo isla socda ayaa qur'aan ah ee macnahoo keliya qur'aan maaha marka dee madhab faasid ay ku dhisan tahay oo in la yidhaahdo qur'aanku ama kalaamullaahi waa almacna annafsiyu alfaadan iyo erayadanna dee qur'aankii waxa weye ma ahee qur'aankii way ku tusinayaan markaa sidaa uu sheekhu maray madaahibta kale lama qabaan ama ha ahaato riwaayada itlaaqa ama ha ahaato riwaayada ku qaydaysa cinda daruura ee jamaahiiru ahlulcilmi salafan wa khalafan waxay qabaan oo madaahibta saddexdii ka mid yihiin ahluxadiiskuna ka mid yahay in qur'aanka haddii af kale lagu macneeyo oo macnihiisa lagu sheego qur'aannimadii inuu ka baxayo salaadna aan lagu tukanayn muxuu samaynayaa ruuxii aan awoodi karayn faatixadii ilaa intuu faatixada baranayo faatixadiina ku adkaatay muxuu samaynaya wuxuu samaynayaa sida xadiisba ku soo aroortay adkaartu akhri minha qur'aan kaloo faatixe aan ahayn hadduu hadda garanayo ay dhacdo dee waa inuu isaga akhriyaa haddii kale tahliisha laa ilaaha ila allah takbiirta allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah kuwa ha ku celceliyo mawdicii faatixada adkaartaasuu akhrinaya ku celcelinayaa ilaa qadarkii faatixada ay gaadho ama ay ka badato cudurdaarku saas yadaa buu samaynaya hadduu cudurdaar leeyahay sidaasuu samaynaya marka khulaasadu waxay tahay hadduu afka farrisiga macnihii aayadda sujuudda uu ku sheego ma sujuudaayo waana sida saxiixa ah faslun idaa sajada almustamicu maca alqaari'i markuu sujuudo kii dhegaysanaya qur'aanka maca alqaari'i kii qur'aanka akhrinaya ila jirkiisa uu la sujuudo laa yartabitu bihi ku xidhnaan maayo walaa yanwi aliqtidaa'a bihi mana niyaynaayo inuu ku dayanayo walahu alrafcu min asujuudi qablahu waxaana u bannaan inuu sujuudda ka tooso intaan qaarigu ka toosin yacnii ruux baa qur'aankii akhriyey aayad sujuudeed buu akhriyey qaari'ina waa sujuudayaa mustamicina waa sujuudayaa markuu sujuudaayo imaam oo kale ugama dhigna oo lama odhanaayo ha ka hormarine horta sug intuu sujuudayo sujuudda ha dhaceen ila isagaa ku hoggaaminaye u kaadiyo horta sug markuu sujuudana sujuudda ku sugnoodu ilaa intuu ka toosayo ha ka hormarine la odhan maayo ku dayasho niyoodna la odhan maayo yacni si mustaqilu u sujuudayaa waa kala horrayn karaa sujuudda waa ka horraantoosi karaa waa ka dambayn karaa waxabaynu soo marray isagaan qaarigu sujuudin buu sujuudi karaa isagu saasaynu soo marray laakiin bacdi culammada ka mid oo odhanaya waa jireen waana soo marraye yacni ilaa uu qaarigu sujuudo ma sujuudayo qaarigu haddaanu sujuudin sujuudi ma waayo isagu waa taabic calaa kulli xaal kuwa laftoodu ma odhanayaan waa inaanu ama ka hortoosin ama wax la mid ah walaa yanwi liqtidaa bihi inuu isaga ku dayanayo ma niyoonayo imaamoo kale uga dhigayay faslun laa tukrahu qiraa'atu aayati sajdati lilimaami cindana looma karaahiyaysanayo aayadda sujuudda in la akhriyo loo karaahiyaysan maayo imaamku inuu akhriyo loo karaahiyaysan maayo annaga agtayada cindana sawaa'un kaanat isalaatu siriyatan aw jahriyatan waxaa isku mid a ah, ahaanshahay ahaato salaaddu mid sirri ah oo qiraa'ada hoos loo akhrinayo ama ay ahaato mid jahri ah oo qiraa'ada sare loo akhrinayo wayasjudu mataa qara'ahaa waa sujuudaya markuu akhriyaba wa qaala maalikun maalikna wuxuu uhi yukrahu daalika mutlaqan waa la karaahiyaysanayaa taas xaal la itlaaqay wa qaala abu xaniifata wa axmedu wuxuu yidhi abuu xaniifiya axmed waxay yidhaahdeen tukrahu fi siriyati duuna aljahriya waa la karaahiyaysanayaa salaadda sirriyada gudaheeda in la akhriyo aayadda sujuudda duuna aljahriyati salaadda jahriyadaee qiraa'ada sare loo akhrinayo lama karaahiyeysanayo sujuuddii salaadda jahriyada ee qiraa'adii sare loo akhrinaayo in aayad sujuudeed la akhriyo lama karaahiyeysanayo laakiin ta siriyada in la akhriyo waa la karaahiyeysanaya wuxuu sheekhu tilmaamaya sida oo sheekhu maray uuna tilmaamay madhabka shaaficiyadu inay qabto waxa weeyaan waa in salaada gudaheeda imaamku inuu akhriyo aayad sujuudeed inayna karaahiye ahayn yacni karaahatu tansiih ma aha oo mid laga fiican yahay maaha farqina waxaan kala lahayn salaadda in qiraa'ada sare loo akhrinayo iyo in sare aan loo akhriyayn hoos loo dhigayo iyadoo salaaddu ay jahriye tahay aayad sujuudeed imaamku waa akhrin karaa iyadoo salaaddu ay siriye tahayna waa akhrin karaa hadday laakiin dhacdo inuu akhriyo walow siriyaba ha noqotee waa sujuudayaa culammada qaarkoodna si itlaaqay u karaahiyaysteen sida imaam maalik waxa uu yidhi salaaddu siriye ha noqoto ama jahriye ha noqotee marba hadday salaaddu faral tahay aayad sujuudeed in la akhriyaa waa karaahiyo waxay u egtahay sheikhu si itlaaqa isagu inuu u soo naqliyey wa qaala maaliku yakrahu daalika mutlaqan mutlaqanna waxaa laga qaadanayaa xaaladahoo dhan inay ku sii daysantahay marka hadday salaaddu faral tahay iyo hadday sunno tahay iyo hadday sirriyo tahay iyo hadday jahriyo tahay midnaba inaynay kala duwanayn ee mid walba agtooda makruuha ay tahay ayaa cibaaradu ay u egtay ha yeeshee kutubta fiqiga ah ee maalikiyada qaarkood ee muta'akhiriintooda bacdi ka mida ay qoreen waxay karaahada ku qaydayaan salaaddu inay faral tahay baa cinda maalik la karaahiyaysanaya in aayadda sujuudda uu imaamku akhriyo laakiin hadday naafilo taho faral aynay ahayn wax karaahiye kuma sugna bay yidhahdeen imaam abu xaniifa iyo imaam axmed iyagii waxay kala qaadeen salaaddii sirriyada ahayd iyo salaaddii jahriyada ahayd oo waxay yidhahdeen imaamku salaad jahriyaa hadduu tukanayo oo qiraa'adii sare uu qaadaayo wax karaahiyi kuma jirto inuu aayad sujuudeed akhriyo laakiin salaaddii hadday sirriyo tahay waa karaahiyay yidhaahdeen inuu aayad sujuudeed imaamku akhriyo waayo hadduu sujuudo waxaa ka dhalanaya tashwiish oo dadkii ma'muumiinta ahaa ee ku xidhnaa ma oga aayad sujuudeed inuu akhriyey waxaa dhici karta inay is yidhahdaan imaamku miyuu sahwiyey marka maadaama takhliid iyo tashwiish ay dhici karto inay sababto waa inay noqotaa karaahiyo intuu marka aayad sujuudeed akhriyo inuu sujuudi waayana waa karaahiyo marka laba karaaho maadaamay dhex taallo xaalkaa salaadu sirriye tahay yaanu imaamku akhriyin oo waa laga fiican yahay inuu akhriyo aayad sujuudad ha yeeshee xaaraan maaha tafsiilkaasay mareen calaa kulli xaal in la yidhahdo aayad sujuudad maba akhrinayaba ee waxay ka hor imanaysaa yacni cumuumaadkay ka hor imanaysa laakiin xikmada ay culammada qaarkood sheegeen salaada siriyada in labsi ka imanayo iyo takhliiq iyo tashwiish waa arrin markaa waxaweye kollay malxad qawiya weeye oo ictibaarkiisa isagu leh laakiin itlaaqan baa loo karaahiyaysanayaa sax ma aha faslun laa yukrahu cindana sujuudu tilaawati fi lawqaati alatii nuhiya can asalaati fiiha lama karaahiyaysanayaa sheikhu yidhi annaga agtayada sujuuddii sujuudu tilaawa in la sujuudo fi lawqaati alatii nuhiya can asalaati fiiha waqtiyadii la reebay in salaad la tukado ee sunnaha aan sababta lahayn laynoo diiday xaalka caynkaasoo kale ah sujuudu tilaawo in lala yimaadaa annaga agtayada karaahiye maaha wa bihi qaala ashacbiyu waalxasanu albisriyu wa saalim ibnu cabdillaahi waalqaasimu wa cataa'un wa cikrimatu wa abuu xaniifata wa asxaabu alra'yi wa maalikun fii ixda ariwaayatayn sidaa uu madhabka yagu yahay ayaa waxaa isla sidaa iyaguna yidhi shacbi camr ibnu sharaaxiil waalxasanu albasriyu ba'da waana la hoos dhigaa waana la kor dhigaa labaduba bannaan basri iyo bisri wa saalim ibnu cabdillaah iyo saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar waalqaasimu iyo qaasim ibnu maxamed ibnu abi bakrin asidiiq wa cataa'un iyo cataa' ibnu abi rabaax wa cikrimatu iyo cikrimo mawla bnu cabbaas ah wa abu xaniifata iyo abu xaniife annucmaan ibnu haabit wa asxaabu ra'yi asxaabu ra'yi oo dhan qolyaha xanafiyada ayaa asxaabu ra'yi la yidhaahdaa wa maalikun iyo maalik fii ixda riwaayatayni canhu labada riwaaye laga soo wariyey mid ahaan ayuu sidaa isaguna yidhi wa kariha dalika taa'ifatu min alculamaa sujuudu tilaawo in lala yimaado awqaadda salaadda sunnaha ah annaafilatu lmutlaqa la nahiyey in wakhtigaa sujuudu tilaawo lala yimaadaa waxa karaahiyaystay oo nacay karaahatu tansiih baa loo jeedaayay daa'ifatu min alculamaa koox culammada ka mida minhum cabdulaahi bnu cumara wa saciidu bnu lmusayibi wa maalikun fi riwaayati alukhraa waxaa ka mid a cabdullaahi bnu cumar wa saciidu bnu musayib musayab iyo musayib labada mid walba waa loo dabdiyay ya-da la kor dhigo ama la hoos dhigo ha yeeshee waxay culammadu fadilaan in la hoos dhigo waayo waxaa la yidhaahdaa in la kordhigo musayab la yidhaahdo wuu karaahiyeysan jiray bale qaarkood baaba yidhi waaba habaaray oo wuxuu yidhi sayabuunii sayabahum ullah markaa si habaarkiisa laysaga ilaaliyo waa inaan ya'da la kordhigin baa la yidhi ee la hoos dhiga inkastoo bacdi ay yidhaahdeen riwaayada laga soo warinaayo inuu habaaray ma sugna wa maalikun fi riwaayati alukhraa maalikna sidaas ayuu isaguna ku tegey karaahada riwaayada kale wa isxaaq ibnu rahawey iyo isxaaq ibnu ibraahim yacni markaa isxaaq ibnu rahaweyhi ayaa isaguna sidaas ku tegey waa abu thawr iyo abu thawr ibraahim ibnu khaalid ibnu abilyamaan yacni intaasoo dhanna waxay yidhahdeen waa karaahiye khulaasada hadalku waxa uu ku saabsan yahay awqaaddii salaadda laynaga reebay hadday tahay marka qoraxdu ay soo baxayso ilaa qadra rumxin ay gaadhayso in waran la-eg ilaa arlada ay kor uga kacayso iyo markay qoraxdu dhacayso iyo marka samada bartankeeda ay taagan tahay wa kadaalika marka bacda alcasri ama casarku uu gaabto cala alqowleyn oo culamada qaarkood waxay leeyihin haddii salaad casarba la tukado ilaa maqhrib laga gaadhaayo waqti nahyi waana sida jumhuurku ay ku tageen daa'ifo culammada ka midna waxay leeyihiin maya soo dhami wakhti nahyi ma aha ee markay qorraxdu casaatay ay gaabato xaalka caynkaasaa wakhti nahyi noqonaya ilaa ay ka dhacayso bacda salaati subxi waa awqaadda nahyiga ayaa lagu daraa marka awqaadda noocaasee salaaddii la reebay in salaad naafilo mutlaqa lala yimaado salaatu saacaatin nahaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam an nusalliya fiihinna wa an naqbura fiihinna mowtaana xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegaya saddex saacadood yacni saddex wakhti nebigu wuxuu naga reebay inaanu tukanno amwaadda yadana inaanu aasno waa naga reebay saddexdii wakhtigu deedna sheegay waa markay qoraxdu soo baxayso oo tatlucu bayna qarnay shaytaan waa marka waxa ay dhacayso tatadayafu lilghuruub iyo marka samada bartankeeda ay taagantay salaaddii sunnaha ahayd awqaaddaa waa la reebay sababta loo reebayna waxay tahay gaalada ayaa u sujuudaysa qorraxda markay dhacayso iyo markay soo baxayso marka gaaladii in la shabbaha la diidaya laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca ashamsi wa guruubaha fa innahaa tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiina idin yasjudu laha alkufaar markay dhacaysa iyo markay soo baxaysaba laba geeso shaydaan dhexdood bay ka soo baxaysa markaana gaala u sujuudaysa marka tashabbuhii gaaladaa la diidayaa dariico inay u noqoto in iyada loo sujuudana waa laga taxadirayaa waayo dadka aan garanayn waxay dhici karta inays yidhaahdaan iyadoo wakhtigaa la tukanayo in markay arkaan dee fadli gaaraaba ku jira in wakhtigaa la tukanayo taasina waxay sababi kartaa sida wakhtigaa loola eeganayo in marka dambe yadaba markaa loo sujuudo marka sadda lidariica ayaa ku jirta ka war haddaba sujuudu tilaawihii ma la haleeshiinayaa oo makruuh ma noqonaysaa mise noqon mayso jumhuurku waxay yidhahdeen noqon mayso waayo sujuudu tilaawaha lama diidin salaadna maaha salaadaana la reebay ee wakhtigaa ha sujuudina lama odhan ثلاث saaعaaت نahاana rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم an نusليa فيihin xadiis kale muxuu sheegaya laa تتaxarw بصalaaتiكum طuluuca الشhamsi وغuruubaha sujuudu tilaawuhuna ma aha markaa salaad qiyaaska looga qiyaas qaadanayana dee farqa udhexeeya ta kale sujuudu tilaawaha wakhtigiisu waa tegayaa naafilada sababta leh sida saxiixii waxay ahayd in lala imanayo awqaadda ah oo taxiyatulmasjid haddii qofka qabsato oo masjidka soo galo xaaladdaas waa sunno sabab leh haddaanu la imanna yafuutu maxallu wakhtigiisaa tegaya saas aawadee xaaladda caynkaasa waa lala imanayaa marka sidii naafilada sababta leba loola imanayey ayaa sujuudu tilaawa hadday xaaladdaa ku soo beeganto loola imanayaa dhibina aynay ku sugnayn culamada qaar waxay ka reebeen haddii ujeeddada looga jeeda ay tahay sujuudu tilaawaha in wakhtigan lala eeganayo oo taxari lagu samaynayo ta noocaasi dee ishkaal bay yeelanaysaa karaahadi markaa waa imanaysa laakiin calaa sabiil itifaaq hadday tahay dhibi kuma sugnaa ehm, muxaqiqu wuxuu soo naqlinayaa riwaayada labaad imaam maalikina ku sheegay kitaabkiisa muwaa'ah oo wuxuu odhanayaa imaam maalik wuxuu ku yihi muwaa'ah intuu juska iyo safxadda qoro muxaqiqu laa yenbagii liaxadin an yaqra'a min sujuudi alqur'aani shay'an bacda salaati asubxi walaa bacda salaati alcasri yacnii uma habboona maalik baa odhanaya uma habboona cidnaba sujuudaha qur'aanka aayad ka mida inuu akhriyaa uma habboona salaadda subax dabadeed iyo salaada casar dabadeed waa si aan waqtiga nahyiga ugu beegmin sujuudda u sujuudaya calaa kulli xaal laakiin sida fiicani waa sida hore ayaa fiican faslun laa yaquumu rukuucu maqaama sujuudi tilaawati fii xaali ikhtiyaar isma taagayo rukuucdu maqaama sujuudi tilaawati sujuudu tilaawaha meesheeda istaagi maayo fii xaali ikhtiyaar marka wax la kala dooran karo oo aynay daruura keensanin rukuucdu meeshii sujuudda isma taagayso hada madhabuna wa madhabu jamaahiiri alculamaa'i min alsalafi waalkhalaf inaan rukuucdu meeshii sujuudda qumi karin oo istaagi karin xaalkan daruura keensan haadaa madhabunaa waa madhabkayaga waa madhabu jamaahiiri alculamaa iyo culammada badankooda madhabtoodii weeye min alsalafi waalkhalaf xaalay jamaahiirta culammadu salafka iyo khalafkaba ka mid yihiin wa qaala abu xaniifata raximahu llah abuu xaniifa wuxuu yidhi ilaahay ha u naxariistee yaquumu maqaamahu meeshii sujuudda rukuucdu waa istaagaysaa iyadoo xaalul ikhtiyaar ay tahay sujuudu tilaawaha meesheedii sujuud oo dhan maaha rukuucdu meeshii sujuudu tilaawaha way istaagaysaa fii xaali ikhtiyaar iyadaan daruura kallifin bay istaagaysaa oo halkii sujuudu tilaawaha la rukuuci karaa ay bannaanaan kartaana wa daliilu jumhuuri alqiyaasu calaa sujuudi asalaa jumhuurku daliilkay deliishanayaan waa qiyaaska laga qiyaasanayo sujuudu tilaawihii looga qiyaasanayo sujuudda salaadda oo la odhanayo sujuuddii salaadda la sujuudaayey mar haddaan rukuuci meeshii sujuudda buuxinaynin yadaan daruura kallifin ee ruuxu sujuudi karayo sujuudu tilaawahana isagoo sujuudi karaya rukuuci meeshii ma degi karto ma buuxin karto waa qiyaas saxiixa wa ama alcaajizu can isujuud kii awoodi waayey sujuudda ka tamar darreeyey miyaa fa yuumi'u ilayhi sujuudda waa tilmaamayaa kamaa yuumi'u bisujuudi salaa siduu u tilmaamayo sujuudda salaada ayuu sujuudu tilaawahana u tilmaamaya sheekhu waxau inoo tilmaamaya ruuxu haddii aanu awoodi karayn sujuudu tilaawihii wuxuu ku samaynayaa iimaa inuu tilmaamo yacni uu foorarsado intuu foorarsan karayo oo salaadda lafteedaba dee inuu sujuuday ruuxa ahayd laakiin markaanu kari karayn maxaa la yidhi wa ilaa fa awmi iimaa'an tilmaan tilmaamis marka sujuuddii waa la tilmaamayay tilmaantaasaana waxay degaysay meeshii sujuudda laakiin ruuxu markuu salaadda tukanaayo aanu se sujuudi karaynin rukuucda iyo sujuudda waa inay sujuuddu hoosaysaa tilmaamista uu sujuudda tilmaamayuu hoosaysiinayaa inuu labada sima ma aha intuu hoos usii dhigi karo foorarka waa inuu markaa hoosu dhigaa calaa xasabi qudrati waxaa la mida cadow isagoo eryanayaa ayaa salaadda wakhtigeedii ka soo galay xilligii salaaduna inuu ka baxo ka baqaya cadowgina dabadu kaga jiraa dee isagoo cadowgii ka cararayuu tukanaya waana tilmaamayaa sujuuddii iyo rukuucdii ya sujuuddii iyo rukuucdii waa tilmaamaya hadduu mariid yahayna de waa aynu sheegnay waa caajiskaa wey waxaa soo gelaya kii bukay waxaa soo gelaya kii xidhnaa nin baaba dee markaysa marka waxaan yani la xidhayoo waa la tigtiga geed halkana lagu labadibleeyo lagu yuururiyey ma sujuudi karo sidiisaa uu xidhan yahay ayuu tukanaya xaggii qiblada ha ahaato ama ahaan rukuucdii iyo sujuuddiina wuu tilmaamaya intuu nuucsan karoo foorarin karo ayuu foorarinayaa laakiin labada rukuucda iyo sujuudda rukuucdu sokaysiinayaa sujuuddana waa hoosaysiinaya saas ugu samayn doonni baa la qarqoontay loox buu saaran yahay ma jeesan karo ikhtiyaar ma lahoo qibladii isagu uma jeesan karo uma wadi karo dabayl baa wadata ya looxaasaan u saaran yahi sidiisaasuu ku tukanayaa waana tilmaamaya waa xaalul idiraar ashyaadaasoo dhan sujuudu tilaawaha hadday tahay xaaladdaa idiraarkoo kale ama qofkii caajiska u yaho aanu kari karaynin iimaagaasaa ku filan sida sujuudda salaadda ba ugu filanya haddii laakiin xaalul ikhtiyaar ay tahay sujuuddii intuu ka yaro wahsado isagoo sujuudi karaya inuu yidhahdo rukuuc baan ku tilmaamaya kuma filla jamaahiiru ahlicilmi saasay leeyihin salafan wa khalafan abu xaniifa wuxuu leeyay waa ku filan tahay wakhara raakican wa anaab soota ilaahay yidhi sujuud baana la sheegaya rukuuc baana la sheegay marka waxay kuugu deliil tahay rukuucdu inay degi karto meeshii sujuudda wakhara raakican wa anaab laakiin calaa kulli xaal sida jumhuurku ay mareen ayaa saxan haddii rukuuca ay ku fillaan lahaydna nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa sheegi lahaa ama bayaamin lahaa marka nebigana sala allahu aleyh wasalam lagama hayo mar qura inuu ama rukuuc yacni maqaamkii sujuudda la yimi saxaabadii nebigana sala allahu aleyh wasalam lagama hayo mawdica rukuucda la sheegayna daata rukuuceed lalama imanayne rukuucdu waxay ahayd kinaayatan can isujuud bay ahayd la nafsa rukuuc maaha nebigu intuu la yimi rukuuc inuu sujuuddii kaga maarmay daliilna waxay u noqon lahayd abuu xaniife hadduu markaa rukuucdii sujuud lagaga maarmi lahaa ee xadiisku muxuu sheegayaa yacni daawuud baa sujuuday ayuu sheegaya nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sujuuday isagoo aayadda bayaaminaya litubayina linnaasi maa nuzila ilayh halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk